walow jaaza hadduu banaanaan lahay an yuqaana in la yidhaahdo qad sanna rasuulu اllahi ilaahay rasuulkiis baa shay jideeyey uma nasakha sunnatahu bilqur'aani sunnadii uma nusikha in la yidhaahay aheyd laakiin uma nasakha allahu sunnatahu bilqur'aani oo sunnadaas nebiga uu jideey qur'aan lagu nasakho walaa yu'haru aan la soo guurinin can rasuuli اllaahi asunnaةu الnaasikha sunnadii nasakhdeena aan laga soo guurino waxaa dhici lahay jaaza waxaa banaanaan lahay an yuqaala in la yidhaahdo fii maa xarama rasuulu ullahi ilaahay rasuulkiisa wuu xarimay oo min albuyuuci ah kullihaa dhammaanteed waxaa la dhihi lahay qad yaxtamilu waxaa suuragal eh an yakuuna inuu yahay nebiga xaramahaa inuu xarimay qabla an yunzala calayhi intii lagu soo dejiye wax ka horreeyay axala allaahu lbayca waxarama ribaa lagu soo dejiyey wuxuu leeyahy musanifka haddaan dhihi lahayn sunnada nebiga waxaa lagu nasakhi karaa qur'aankii aan nasakhi karo min naaxiya alcaqliya waa suuragaloo qur'aanka aclaa min asunna weeyaane laakiin waxaa dhici lahayd shubha kalaa imaan lahayd oo waxaan u qaadan lahayn nebiga wax allaale wuxuu jideeyoo dhan ina nidaa waxaan waxaa dhici karta in la wada nasakho aayad qur'aan lagu nasakh nebiga hadda buyuuc almanhiya haddaad fiirisid maalan bayca waxyaalaha oo xaaraamta ah laa yaxilu baycun wasalaf annahyu can bayci xabli lxabala la baycatun fii baycatayni waxa waaye malaayiin min albuyuuc nebiga u xarimaa jirto haddien dhihi lahayn qur-aanka waxaa banaan sunadal in lagu nasakho waxaan dhihi lahayn waxaasoo buyuucda nebiga ou reebay waa la sii nasakho waxaa lagu nasakhay waaxala allahu lbayca oo wixii nebiga naga nahanay oo dhan waa bannaan yahay saasaa la dhihi lahay buuri laakiin haddaan idhaahdo xadiid kasta oo la nasakho waa inuu xadiidkii nasakhay meesha u joogo wa waaxala allahu lbayca aayadkaas laguma nasakhayo axaadiida kale ee waxaan ogaanaynaa wa axala allaahu albayca fii gayri maa nahaa canhu nabiyukum ay noqonaysaa wuxuu nebiga naga rebayna waa reeboonaanaysaa intii kalena waa noo banaanaynaysaa wabittaali jamacna alcamala biاlaayati waxadiidi rasuuli اllahi saasay noqonay laakiin haddaan dhihi lahayn yajuuzu nasku lqur'aani nasku sunnati bilqur'aan haddii la dhihi lahay sidaasaa dhici lahayd buu leeyahy walow jaaza hadduu banaanaan lahay an yuqaala in la yidhaahdo qad sana llahi ilaahay rasuulkiisaa wax jideeyey uma nusika sunnatuhu baa la nasakha bilqur'aani walaa yu'haru aan laga soo guurinin can rasuulillaahi asunnatu naasikha aan laga soo guurin waxaa dhici laheyd walow jaaza daalika hadduu saas banaanaan lahay dheh jaaza waxaa banaanaan lahay an yuqaala in la yidhaahdo fii maa xarama fii kulli maa xarama rasuulu llahi ilaahay rasuulkiisu wuxuu xarimoo dhan oo min albuyuuci ah kullihaa dhammaanteed waxaa suuragal ahaan lahay in la yidhaahda qad yaxtamilu waxaa suuragale an yakuuna nebigu inuu yahay xaramahaa buyuucdaas inuu naga xarimay qabla an yunzala calayhi intaan lagu soo dejin horteeda qowlu llahi tacaala wa axalla allahu albayca riba yaa dhici lahayd in la yidhaahdo marka oo wax allaale wuxuu nebiga naga xarimoo dhan ah haddana lasii xallilay ay noqon lahayd iyo in la yidhaahdo wa fii man rajama min azunaati dadkii nebiga ou rajmiyey rajmiga dili dhagax lagu dilo waa dadkii nebiga ou dilay waxaa suuragal ahay waxaa la dhihi lahay qad yaxtamilu waxaa suuragal ah an yakuuna arajmu inuu yahay mansuukan inuu yahay mid la nasakhay liqowli illaahi azaaniyatu wazaanii fajliduu kula waaxidin minhumaa miata jalda haddii la dhihi lahay aayad qur-aan xadiidka nebiga waa lagu nasakhaa waxaan dhihi lahayeen azaaniyatu wazaanii waxay nasakhday ninkiis oo garoobka ahaay oo zinada galay dilkiis dili lahaa oo la dili jiray oo nebiga dili jiray waxaa lagu nasakhay ilaahay qowlkiisa fajliduu kula waaxidi minhumaa mi-ata jalda laakiin haddaan idhaahdo assunnatu laa yansakhuhaa ilaa sunna haddiin idhaahdo waxay noqonaysaa aayaddaana in la yidhahdo kuwa bikaarada kuwaana la yidhaahdo xadiidkaana kuwa garoobta labadoodiiba waa lagu camalfalay saasaa dhicaysaa buu le waana sida sawaabka sidaasoo kale waxaa ixtimaali lahay wa fi lmasxi cala alkhufayn in la yidhaha mansuuq waay qad yaxtamilu an yakuna arajmu mansuukan wakadalika fi lmashi cala alkufayni waa mansuuha la dhihi lahay oo maxaa lagu nasakay nasakat aayat lwuduui almasxa nebiga markii kufayn ugu jiro waa masaxi jirye haddaan idhaahda aayad qur'aan inay sunno nasaxtaa bannaan waxaa ka laazimi lahayd inaan idhaahdo masixii khufeynka la masixi lahay aayatulwuduu oo in la dhaqa waajibka ay ahayd aanna saxdaan dhiilahayn laakiin haddaan idhaahdo assunnatu laa yansakhuhaa ilaa sunna waxaan qaadanaynaa in labadoodiba ay mashruuc yihiin macnaha saas weeyaan wajaaza waxaa banaan buu leeyahay haddii aan dhihi lahayn yajuuzu nasku sunnati bilqur'aan haddaan dhihi lahayn an yuqaala in la yidhaahdo laa yudra'u laga reebi maayo can saariqin nin wax xaday xadda sariqa laga reebi maayo saariqoo saraqa saxaray xaday min gayri xirsin ka xaday meel aan wax lagu meelaya aan ahayn wa sariqatuhu sariqadiisana aqalu ay ka yar tahay min rubci diinaarin haddaan dhihi lahayn qur-aan ina sunnada lagu nasakhaa bannaan waxaa ka laasimi lahay nin kastoo wax xado waxaas xadayba xirsi oo meel wax lagu meelay ay ahaanin meesha eh, wuxuu xaday wax badan iyo wax yar waxay aadaan ha noqdaano aayaddaana lagu nasakho hadalkii nebiga waa la nasakhay ou yidhi laa tuqdacu lyadu fi aqala min rubci dinaarin aw laa tuqطacu yadu ila fi rubci dinaarin fasaacida ou yidhi waa nasakan tahay aayadaana lagu nasakay haddaan idhaahdo saasaa suuragal ahayd laakiin haddaan idhaahdo sunno nebi kale waa in loo helo oo la waayo waxaan ogaanaynaa hadihi اlaxaadiid khasasat qowla اllahi tacaala wasaariqu wasaariqa ayib wajaaza waxaa banaan maan lahay an yuqaala in la yihaahdo laa yudra-u laga reebi maayo can saariqin nin wax xaday in xad lagu ooga laga reebi maayo saariqoo saraqa xaday min gayri xirsin meel wax lagu meelaysta meelaan ahayn wax ka xaday wa sariqatuhu waxuu xadayna aqalu ay ka yar tahay min rubci diinaarin waa la xaday lahayo xadka laga reebi maayo gacantaa laga goy lahaan dhihi lahayn buu leeyahy maxaa yeele waa liqowlillaahi tacaala oo asaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma maxaa yeele lianna sma sariqa tuuganimada magaceeda yalzamu wuxuu ka laazima u ku rumoobaa man saraqa qaliilan wa kaiiran wixii wax badan xada iyo wax yarba iyo wa min xirzin meel wax lagu meelaysta iyo wa min gayri xirzin marka haddaan aayadda qaado lahayn nin kastoo waxada wax badan iyo wax yar waxay ahaadaan duur iyo meel wax lagu kaydaystaba waxaa dhina gacanta gooyo maxaa yeelay xadiidtii nebiga rubucu diinaar iyo xirsi waa in laga xadaa dhahaysay waxaa lagu nasakhay wasaariqu wasaariqatu saasaa la dhihi lahay buu leeyahay laakiin haddaan idhaahda sunnatu rasuulillaahi laa yansakhuhaa ilaa sunna ukhraa macnaheedii waxaa waaye xadiidka lama hayee aayaadkan iyadoo caamka ah xadiida nebigaa lagu khasisay oo laabudda min rubci diinaarin walaa budda an yasriqahu min xirsi mili saasaa la leeyahay banaanaan lahay buu leeyahay raddu kuli xadiidin can rasuuli illaahi xadiid kastoo nebiga ka sugnaaday waxaa suuragal ahaan lahay bian yuqaala in la yidhaahdo lam yaqulhu ma dhihin idaa lam yajidhu hadduusan shaksiga helin mila tanziili qur'aanka hadduusan ba la mid ahayn xadiid kastoonba qur-aanka macnihiisiba aan la mid ahayn waxaa banaanaan laheyd nin kasta inuu yidhaahdo xadiidkan kan ee eh waa xadiid aan la aqbalaynin liannahu axkaam kale oo qur-aanka aan ku jirin aan ku jirto o dhihi lahay laakiin haddaan idhaahdo sunnada nebiga sharci jadiid ay la imaan kartaa laa yansaxuhaa ilaa sunnatu haddaan idhaahdone waa la aqbalaya gebigeed marka musanifku waxau leeyahay wajaaza waxaa banaanaan lahay raddu sunan sunantii in la celiyo bihaadayni اlwajhayni labadan waji oo soo tagtay tan iyo tii haddana soo dhaaftay oo faturikat waxaa laga tegi lahay kullu sunnatin sunna kulligeed macahaa kitaabun jumlatan kitaabki ilaahay kullu sunnatinaa laga tegi lahay macahaa kitaabun ilaahay kitaabkiisa uu la jiro jumlatan oo ah mujmal ah oo aan caddayn taasoo taxtamilu sunnatu ay ixtimaali karto an tuwaafiqahu sunno kasto oo ilaahay kitaabkiisa macnuhu kusoo aroor ku soo aroortay ee ay dhici karta inay waafaqdo waxaa dhici lahay in laga taga buu leeyahay oo marka wajaaza waxaa banaanaan lahay raddu sunani sunanta in la celi bihada wajhayn bihaadayni اlwajhayn oo faturikat waxaa laga tegi lahay sunnatun kullu sunnatin sunno dhammaanteeda macahaa kitaabun kitaab ilaahay uu la jiro jumlatan oo mujmal ah saasaa loo jeedaa taas sunnadoo taxtamilu eh, taxtamilu sunnatuhu sunnada nebiga ay waa ay suuragal tahay an tuwaafiqahu kitaabkaas inay waafaqdo wa hiya sunnatuhuna laa takuunu ma ahaanaysa abadan ilaa muwaafiqatan lahu ilaahay kitaabkiisa mid waafaqda mooye ida xtamala lafdu wa hiya laa takuunu abadan ilaa muwaafiqatan lahu waa jumla muctarida waxa weeyaan faturikat kulu sunati macaha kitaabu jumlatan taxtamilu sunatahu an tuwaafiqahu sunnada nebiga ay suuragal tahay inay waafaqdo ida xtamala lafdu lafdiga hadduu waafaqo fii maa ruwiya canhu nebiga wixii laga wariyay khilaafa alafdi aladii fi tanziil qur-aanka lafdigii ku soo arooray iyo sunnada lafdiga ku soo arooray hadday min xayu lmacnaa wax isu khilaafsan ay noqdaan biwejhin ay isku khilaafsanaadaan waxaa dhici lahayd in la yidhaahdo ha laga tago maxaa yeelay kalaamkii ilaahay sunnadaan khilaafsan tahay ala dhihi lahay buu leeyahy aw ixtamala waxaa suurogeli ahaa lahay an yakuuna fi llafdi canhu nebiga waxaa laga wariyey inuu ku sugan yahay akharu wax ka badan mimaa fi llafdi fi tanziili qur-aanka lafdigiisa waxa ku sugan wax ka badan qur-aanka waa aqiimu salaata unbuu ku gaabsaday sunada nebigu waa aqiimu salaata markii ku dartaa sida loo duka lahay macyaanihi o dham ay ku darta marka lafdigii qur-aanka iyo ziyaadaa ku jirto marka waxaa dhixi lahay in la yidhaha sunnadaa nebiga waxaan qur-aanka ahaynaa ku jira ha laga tago aa la dhihi lahay haddaan yidhaahdo qur-aanka ilaahay sunnada nebiga waa wa in kaana muxtamilan haba ahaado an yukhaalifahu mid khilaafaya min wajhi sunada nebiga hadday noqoto mufasira likitaab اllahi ama muqayida limulaqihi aw mukhasisa licaamihi meel way ka khilaafaysaa maxaa yeelay hadda aayaddan wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahumaa waxay tusinaysaa nla ninkii waxadoo dhan gacantii laga goynayo xadiidka nebigana wuxuu tusinayaa ninkii wax qiimo aan lahayn xado gacan laga goyn maayo marka weji way isku khilaafsan yihiin laakiin waxaa lagu kulminayaa aayadda caam waa xadiidkaa lagu khasisay marka meeshaasay isaga imaanayaan wain kaana lafdu nabiy muxtamilan waxaa suugalaga nebiga lafdigiisa an yukhaalifahu kitaabki ilaahay inuu khilaafay min wajh oo ah an yukhasisa caamahu wa yuqayida milaqahu sidaasaa lagala jeeda ayb wa kitaabu llahi ilaahay kitaabkiisa wa sunnatu rasuulihi tadullu waxay tusinaysaa calaa khilaafi hada alqowli qowlkan asiga ah oo oo soo dhahay sunnada nebiga hadday qur'aanka ilaahay meel ka khilaafto ama lafdigiisa ama macnihii meel ka khilaafto waa la raddinaa hadday ahaan lahayd qowlkaas saas qabo wuxaas khilaafsan yahay baa lagu leeyahay sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaam wamuwaafiqat maa qulnaa waxaan nirina waa waafaqsan tahay markaasuu leeyahy wa kitaabu llahi ilaahay kitaabkiisa albayaanu weeyaan caddayn aladii yushfaa bihi leh oo loogu e, qofka lagu caafiyo min alcama indha la-aanta wa fiihi dilaalatu baa ku sugan caddayn calaa mawdici rasuuli illaahi ilaahay rasuulkiisa makaanadiisa la caddeeyo min kitaab illaahi wa diinihi ilaahay kitaabkii diinta uu ka leeyahay iyo watibaacihi nabiga raacintiisaoo lahu likitaab illaah iyo wa qiyaamihi nabiga taagitaankiisaoo bitabyiinihi kitaabkii ilaahay ou caddeeya can illaahi ou ka caddeeyo الناaسخ والمنسوخ الذي يدل عليه الكتاaب على بعضه والسنة على بعضه baabkan waa iska sahlan yahay marka bitaali waa iska kormarinaa keli a waa baabkii oo miثaalyaalkiisi weeyaan lagama kaaftoomo qaala الشhaafiعي wuxuu yihi mimaa naqla wuxuu soo guuriyey waxaa ka mid eh bacdu man samictu waxaan maqlay macnihi waxa weeyaan الناaسخ والمنسوخ yuu baab yahay midkii wax nasakhay iyo midkii la nasakhay aladii yadulu lkitaabu kitaabka ilaahay uu tusinaya calaa bacdihi wa sunnatuna calaa bacdihi sunnadana qaar bay ma tusinaysaa ilaahay kitaabkiisana qaar marka qaala shaafici wuxuu yihi mimaa naqala bacdu man samictu ninkaan maqlay qaar ka mid eh waxay soo guuriyeen oo min ahli اlcilmi ah ana allaha ilaahay anzala fardan inuu soo dejiyey fi salaati qabla fardi salawaati alkhams shantaan salaadood intaanu wala farad yeelin ilaahay inuu salaad farad ou lahaan jiray yaan ka maqlay dad ahlu cilmi ah nebiga intaan la dheelminin calayhi salaatu wasalaam waa duka jiray salaadaa jiri jirtay oon salaada shanta ahayn fa qaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha almuzamilu qum illayla ilaa qaliila aayaddan wax ka mid tahay saddexdii aayaad oo min awali maa nazla min alqur'aan iqra' ya ayuha lmudami markaasaa la yidhi yaa ayuha almuzamilu ninka induusduubiyo qumi leyla ilaa qaliila habeenkii oo dhan istaag hooye nisfu istaag aw inqus minhu qaliilan ama niskii wax ka yar ka nusqaami leh aw zid calayhi nuskikan ka ziyaadi waratili qur'aana tartiilan qur'aankiina tartiili waratil waa cadaf habeenkii lagu istaagaya qur-aankiina waa la akrinaya marka wuxuu leeyahay habeenkii salaadii la dukan jiray uma nasakha haada ilaahay midkaan ah, waa nasakhay fi suurati macahu isla suuraddaasaa lagu nasakhay oo faqaala ilaahay wuxuu yihi ina rabbaka yaclamu anaka taquum ha u malaynin yaa ayuha almuzamilu markay soo degtay suurada dhan in ina rabbaka waa isku hal suura hal marsi soo degtay ha u malayn liannahu caqliga keeni maayo ina rabbaka yaclamu annaka taquumu waxay soo degtay markii jihaad la farad yeelay hadda fiiri ilaahay uu leeyahay wa aakharuuna yuqaatiluuna fii sabiili goor maa jihaadka la farad yeelay mar dambe tanna bidaayat alwaxyi waay marka waxaad ka qaadanaysaa awalu suura mar hora la soo dejiye awalkii oo waxyiga aakhirkeedana min aakhiri maa nazla min fi lmadiina weeyaan fii bidaayati maa ataa nabiy sal allahu alay slam bilmadiina marka salaadii hore ilaahay wuxuu yidhi ina rabbaka rabbigaada yaclamu wuxuu og yahay annaka adiga taquumu inaad istaagaysa adnaa min hulutay lleyli habeenkii saddex marka loo dhiga laba qayb wax ku dhow iyo wa nisfahu habeenka niskiisa in istaagayso iyo wathulutha habeenkii saddex marka loo dhigay qaybkiisa iyo wa taa'ifatun ay istaagayso oo min aladiina macaka kuwii adiga kula jiro muminiinta ah, ilaahay waa ogaaday macnaha waxa weeyaan ilaahay baa u markhaati kacaya nebi moxamed in sidii lagugu amray oo qumi leyla eh, yaa ayuha lmuzamilu qum leyla ilaa qaliila lasoo yiri inaad kasoo baxda ilaahay waa ogyahay baa leed wallaahu yuqadiru leyla wanahaar ilaahay baa habeenkii iyo maalinka qadaro asaa yaqaana uluteynka iyo niska iyo wax kasta wuxuu yahayba calima ilaahay wuxuu ogaaday anlaa tuxsuu an tuxsuu inaad habeenkii koobi karin fataaba calaykum marka waa idinka tawba aqbalo waa laydinka dhaafo waa laydinka nasakhay fataaba calaykum ee marka saas hadday tahay faqra'uu maa tayasara min alqur'aani habeenkii waxaad kusoo jeedi jirteen iska dhaafi wax yar le ku akriya salaadiyaa layidhi maxaa yeelay calima ilaahay wuxuu ogaaday horena uu ogaay an sayakuunu minkum anhu shaniya sayakuunu minkum inay idinka mid ahaa doonaan mardaa kuwa jiran iyo wa aakharuuna kuwoo kalena yadribuuna fi lard inay ay yihiin kuwa safrayo oo dhulka ku socda yabtaguuna min fadli illaahi ilaahay risqigiisa raadsanaya oo musaafiriin ah wa aakharuuna kuwa kalena yuqaatiluuna fii sabiili illaahi ilahay jidkiisa ay ku dagaalamayaan ee faqra'uu akhriya maa tayasara minhu qur'aankii laydinku soo la amray wax qayb ka mid ah oo fudud akriya laakiin wa aqiimu salaata wa aatu zakaata zakadii iyo salaadii sideeda ugu bax ayb macnaha waxaa weeyaan intaan ilaahay subxaanahu wa tacaala maadaama uu yahay ilaahay latiifun bicibaadihi waxyaalaha keenay ina nagala dhaafo habeenkii horan ina istaagno yaa waxay ka mid tahay dad jirana nagu jiro oon habeenkii istaagi karin dad musaafiriin oo caawo dhan socon hadduu jiifta isma taagi karo nin jihaad ku jiro oo maanta dhan jihaad ku jiro caawo hadduu jiifta isma taagi karo markaasaa layidhi faqra'u maa tayasara marka waxa weeyaan min tamaami lufati luطfi اllaahi bina undur musanifku marka wuxuu leeyahy walamaa dakara allahu ilaahay markuu sheegay bacda amrihi markuu ilaahayna amray gadaasheed biqiyaami leyli habeenkii oo la istaaga nisfii habeenkii niskiisa ilaa qaliilan aw ziyaadati caleyh habeenkii oo laga laga saro mariyo oo faqaala ilaahay wuxuu yihi adnaa min huluthay leyli wa nisfahu wa huluthahu wa طaa'ifatu min aladiina macaka fakhafafa ilaahay waa fududay oo faqaala wuxuu idhi calima an sayakuunu minkum mardaa qara'a imaamu shaafici wuxuu akriyay ilaa qowlii faqra'uu maa tayasara qaala shaafici wuxuu idhi fakaana bayinan waxaa caddaa fii kitaabi illaahi tacaala nasxu qiyaami alleyli habeenkii qiyaamkiisa in la nasakhay iyo wa nisfii habeenkii niskiisoo dhan la nasakhay in la istaaga la nasakhay iyo wa nuqsaani min annisfi niskoo laga nusqaami in la nasakhay iyo waziyaadati calayhi nuskao laga ziyaadiye la nasakhay biqowli illaahi tacaala lagu nasaqo faqra'u maa tayasara minhu uu yidhi marka faxtamala waxaa suuragal noqday wuxuu suuro galaa qowlullaahi tacaala faqra'uu maa tayasara minhu ou yidhi ilaahay waxaa suuragalo lagu fasiri karaa macnayayni laba macno axaduhumaa labada midkooda an yakuuna inuu yahay fardan haabitan faqra-uu maa tayasara minhu inuu yahay farad haabitoon la nasakhin oo waajibnuba habeenkii inaan wax ka dukan maxaa yeelay liannahu ay lianna qowlahu faqra-uu maa tayasara usiila bihi waxaa lagu nasakhay fardun hayruh fardi asiga aan ahaynaa lagu nasaqo qumi leyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliilan aa lagu nasakhay kanaa wax nasakay marka kan waa haabit oo faqra'u maa tayasara waa haabit kii horaa wax lagu nasakay ko waa macno waay waalaakharu macnaha kale waxaa suuragale an yakuuna fardan inuu yahay faqra'uu maa tayasara minhu naftigeeda waxaa suuragal eh an yakuuna fardan mansuukan farad nasakhay inuu yahay uziila bigayrihi faqra-uu maa tayasara la zuuliyey bigayrihi oo min kitaab illaahi baa lagu sii zuuliyey ayada wax bay nasakday aydna waa lasii nasakhay saasay noqonaysaa kamaa uziila bihi faqra-uu maa tayasaradaa sidii lagu zuuliyey gayruhu asiga gayrkiisa sidii faqra-uu maa baa lagu nasakho adnaa min huluhay leyli loogu nasakhay aw waxaa suuragale haddana faqra'u maa tayasaradii in lasii nasakhay ayib maxaa lagu nasakhay wadalika liqowli اllaahi tacaala wayo wa min alleyli habeenka fatahajad bihi alayidhi habeenkii dadaale tahajud samay naafilatan laka xaal ay tahay midii ziyaado dheeraad kuu ah waajib kugu ah tii hore waxay ahayd habeenkii oo dhan inaad qontid waa lagaa nasakhay laakiin faqra-u maa tayasara habeenkii wax yar ka duka macnihi saasay habeenkii ay ahayd tiibaa la siina shaqo waxaa layidhi habeenka haddaa dukatid naafilatan laka waa dheeraad iyo ziyaado ay kuu tahay wax waajibkuga ma ah faqra-u maa tayasara wixii ugu yaray xataa waa la siina shaqay saasuu leeyahy casaa rabbuka casaa an yabcahaka rabbuka rabbigaada inuu kuu soo bixiyaa mudan maqaaman maxmuudan maqaam lama haadiyo nabiga shafaacadiisa ah marka faxtamala qowluhu waxau ixtimaalayaa wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka an yatahajada nebiga inuu ku tahajudo bigayri aladii furida calayhi midkii aan lagu farad yeeloon farad aan ku ahayn oo mimaa tayasara minhu wixi u fududaada ah labadaas macnay suuragal ay tahay qaala marka wuxuu yidhi fakaana alwaajibu waxaa ahaa alaba alistidlaali bisunnati alaba alistidlaali ina daliil la raadiyo bisunnati la daliishto calaa axadi almacnayeyni labadii macno ooy aayadda suuragal u ahayd midkood inuu raajax yahay in la raadiyo sunnada nebiga lagu helo waay marka wuxuu leeyahy fawajadnaa waxaan helnay sunnata rasuulillaahi tadullu inay tusinayso calaa an laa waajiba waajib inuusan jirin oo min asalawaati kamida ila alkhamsu maahayn inuusan habeen tahajud waajib inuusan jirin ee sunno ay tahay macnihii dambo inuu raajix yaan sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam aan ka faa'iidaysan qur-aanka xataa waa tusinaya oo ilaahay wuxuu yihi xaafiduu cala asalawaati wa salaati alwusطa hadday salaad kaloo waajib jir lahayd salaad wusta maba suurogeli kartabo markay shan ay yihiin